leeyahay allah marka isdiidi mayaan markuu macnahaas ka soo hadlay ayuu wuxuu sheegay mas'ale ku saabsan asmaada allah qolaa inkirtay laba qolo oo waxa weeyaan ahlu sunnaha khilaaftay ayuu ka hadlay oo qolana la yidhaahdo albaatiniyatu lqaraamida oo waxa weeyaan ayagu leh sideedaba magaca qur-aankao dhanba daahirka looma jeeday leeyihi saas darteeday xataa sifada iyo waxa ka soo horjeedaba ilaahay ma ogola xayi alla waa nool yahay iyo ma noola midna ma ogola xataa iyo qolo leh asmaada ilaahay sida asmaada makhluuq oo kale mujarad aclaam wey asmaada ilaahay waxay leeyihiin sida asmaada makhluuq oo kale wey ismaada makhluuqa wanagii nidhi waa mujaradu aclaam oo qofka midka dadka ugu faajirsan waxaa dhici karta in lagu magacaabo cabdallaahi de xataa waa mid jiritaanka allaba diidan hadduu hadduu rabo alla loo bixi karaa cabdullaahi maxaa yeelay wax macnaa male magacaana waxa weeye daatadaana loogu talagalay inuu tuso marka qaara waxay leeyihin sida mucjisiladiio kale asmaada allah waa mujaradu carab oo allah marka la leeyahay alcaliim waa un magaca laleeyahay laakiin cilmi maya sife cilmi laydhaa male waxay leeyihin caliim bilaa cilmi samiic bilaa samcin raxiim bilaa raxma kulli sifaday ka siibayaan ahlu sunnihiina waxay yidhaahdeen magaca asmaada allah dhinac waa aclaamo daatada allay tusee dhinacna waa awsaafo waa tilmaamayl macnay deeba sifay tuse oo alkafuur marka la waa la dembi dhaafay tuse allana waa tuse daatadiisa dembi dhaafana waa tuse waana sida xaqaa sidaas marka labada qolo qaraamidada iyo qoladan muctasiladu inay iswaafaqayaan labada madhaboo baatilka isku meelay imaanayaan maxaa labaduba ilaahay sifadiisii inay diidaan ay labadiiba ay ay waxa weya madhabkoodi noqonaan taasuu rabaa inuu ka hadlo markaasuu yihi waman ankara qofkii diida dalaalata asmaa'ihi ilaahay magacyaalkiisu inay tusayaan calaa sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa oo miman dad ka mida yaddaci sheeganaya aaahira lafdiga daahirka inuu ku dhegayo magaca waa ogolhu leeyahay fa qowluhu qofkaas qowlkiisu min jinsi qowli gulaati lbaatiniya qolada baatiniyada kuwooda fogaaday qowlkoodii ku nuuciya baatiniyada alqaramidati ee loo nisbeeyey xamaad ibnu qurmud aladiina qaramidadaasoo yaquuluuna leh laa yuqaalu lama yidhaah huwa alle xayin waa mid nool walaa laysa bixayin ma noolana lama yidhaah sababtaa waxay dhahdeen haddaan idhaahno xayu ilaahay wuxuu shabahaa makhluuqaadka nool ha haddaan idhaahno ma noolana kuwa noola inuu naga shabaha marka midna dhihi mayno midna dhihi mayno bal iska badbaaye yanfawna qaraamidadu way ka anfinayaan canhu canillaahi alla xaggiisa annaqiidayni labada iska soo horjeeda waxayna tahay qaacidadu an naqiidaani laa yajtamicaani walaa yartaficaani waxa weeye labada iska soo hor jeedaa hal mar lama wada wey karo hal marana ma sugnaan karaan oo maalan qofkaan waana noor yahay waana mayd hal mara ma la dhihi karaa lama dhihi karo waa jiraa soomaalidu qof oo ay macnaha ka dayriyayaan aad u xanuunsany markaas leyn mana dhiban mana noola laakiin waa un waa sakaraan loola jeeda markaas laftigeeda ulama jeeda naftu waa ka dhaca soo ma jeedin marka labada shay oo iska soo horjeeda hal mar lama wey karo hal mar lama wey karo lama dhihi karo qofkaanu waa hurda waana soo jeeda lama dhihi karo qofkaanu wax jira maaha waana jira lama dhihi karo laba shay oo iska soo horjeeda waxaa la ihahdaa annaqiidaan labada iska soo horjeeda laa yajtamicaani walaa yartaficaani hal mar ma kulmaan hal marna lama waayo dimid mid lama mida imaana labada iska soo horjeeda geeri nolol midaa ah imaanayn waa jira waa mawjuud iyo waa cadam midaa ah imaana ee waa cadamoo ma jiro waana mawjuudo waa jira wax dhici karto naqiidaan aa ah la yidhahdaa marka labadii naqiiday iyagu anfinaya laakiin ahlusunuu marka waxay ku yidhaahdaan sidaa sheekh maxamed saali cusaymiin ba u sharxan dhigayo haddaad ilaahi weynaa subxaana wa tacaala aad ka anfidaan inuu xayi yahay xayi ma ahna aad tidhaahdeen oo markii la yidhaha labadooda ugu diidaydan waxay dhahdaan xayaatada iyo cadamka waxaa lagu nisb loo nisbeeyahay inan wax aqbali kara oo marna dhiman kara marna noolaa kara marka waxay dhahdeen jidaarkaoo kale derbigoo kale lama yidhaahday yidhahdeen xayu meyidna lama yidhahdo markaasaa la yidha khalaas lama yidhahdo soomaaha allana labadaba la dhihi maa hadda jidaaraad alle ku shabahdeen ale idinkuba ha kaasa jidaar iyo dhagaxaad ku shabahdeen Ah. madhabkiina baailka wuxuu tusaa jamaadaad ilahay lagu shabaho sababtoo asowma ah anaan ihin lama dhihi karo xayi lamana dhihi karo ah, laysa bixayina lama dhihi karo allana lama dhihi karo sowma anaan dhihin faqad shabahtum ullaha biljamaadaada li ma jiro oo cadam weeye lama dhihi kara waa mawjuuda waa jiraana lama dhihi karo ku shabahdeen ale markaas ilaa waa waxay dhici karin mogta waa mustaxiil marka calaa kulli xaal madabkoodu waa baatil oo aan annagii soo sheegnay wax aan nolol aqbali karin in meyd iyo xayaati mid lagu tilmaami karo hmm, waa anagii xala sheegnay markaasuu shiiku wuxuu yidhi fa inna ulaa'ika kuwaas alqaraamidata oo qaraamidada ah albaatiniyata oo baatiniyada ah laa yunkiruuna diidi maayaan isman magac magacaasoo huwa calamun calam ah calamkaasoo maxdun baraxla calam kaliya diidi maayaan macnaha ism mujarada oon macno lahayn alle u diidi maayeen ee macnahay la dagaalamaya marka qoladan qaraamidada hadday macnaha kaliya diideen ee baahiriyada aheedoo muctasiladana oo ayaguna lahaa lafdiga waa ogol lahaa samiic waa ogol lahay bilaa samcin ayaguna magacii ogolyihin soo maha macnihii diideen iyaguna labadooda waa isu soo dhaceen ilaa labaduba macnahay diideen marka baadinyada laftirkeedu magaca mujaradkaa diidi maayaan ee macno inuu leeyahay diidayaan marka fa ina ulaaika kuwaas alqaraamidata oo qaraamidada ah albaainiyata ee baatinka loo nisbeeyey laa yunkiruuna ma inkiraan isman magac magacaasoo huwa calamun calam ah calamkaasoo maxdun barax laoon macno lahayn kalmudmaraat sida damaa'irtao kale huwe oo kale anta oo kale damaairta kuwaas wainamaa wax kale maaha yunkiruuna waxay inkiraan qaraamidadu maa shayga fii asmaa'ihi ilahi magacyaalkiisa ku sugan magacyaalka alxusnaa wanaagga badan oo min sifaati lihbaati sifaat ilaahay loo sugaaya saasay diidayeen qaraamidadu qaraamidadu waxay diidayeen ilaahay magacyaalkiisa wanaagga badan waxa ku sugan oo ah tilmaamo ilaahay loo sugayo oo alcaliim ilahay cilmi in loo sugayo tuseed alraxiim ilaahay raxmad in loo sugayo tuseed macaanidaas ilaahay loo subayay qaramtadu diida ee lafdi mujarada diidi maya marka jahmi iyagii muctasiladu isku mid muctasiladuna magaca mujaradahi sugehe macnahi diide wuxuu ihi shiiku faman waafaqahum qofkii qaraamidada ku waafaqa calaa maqsuudihim ujeedadooda kaana wuxuu noqonaa qofkaasu maca dacwaahu asagoo sheeganaya alguluwa inuu ku xadgudbay fi daahiri xagga daahirka haddana wuxuu noqonaa muwaafiqan mid waafaqsan liqulaati lbaainiya baainyada kuwa ku fogaaday baainiyadu ayadule lafdiga ujeeddadu maahane macno kaloo qarsoonaa loo jeeda iyo muctasilado le daahirkaa loo jeedaah macnaba looma jeedo isku meelaa madhabkoodu imaana marka dambe sababto ah qoladan baainiyadoo le maba loo jeedo lafdigan daahirka macno kalaa loo jeedaa ilaahay weynaa isimka macnihiisa u diidayaan inuu raxiim yahay raxmad leeyahay cilmi inuu leeyahay afuurnimo waxaasoo dhan ay u diidayaan qoladay tihi magaca daahirkiisaan ku dhegaynaana oo macnahan diidaynaana ayaguna macnihii ayay alla u diidayaan oo inuu raxiim yahay oo afuur yahay diidayaan labadood marka waa isku mid sumeelay kusoo baxeen ayadoo midna sheegana daahirka inuu ku dhagaa midna uu leeyahay daahirkaa lala dagaalamo haddana madhabkoodii baatilka isku meel u wada macallina faman waafaqahum qofka ku waafaqa baatiniyada calaa maqsuudihim ujeeddadooda kaana wuxuu noqonaa maca dacwaahu asagoo sheeganaya maca dacwaahu sheegashadiisu iyadoo jirto alquluwa inuu ku fogaaday uu sheeganaa fi daahiri daahirka haddana wuxuu noqonaa muwaafiqan mid waafaqay liqulaati albaatiniya baatiniyada kuwooda fogaaday oo ku tarax tegey baatinka Eh, fii daalika nafyiga ilaahay sifaadiisa la anfinaa uu kula mid noqonaa walaysa haadaa kitaabkan haadaada kitaabkaanu ku ishaaraa muqadimada walaysa haadaa kitaabkaanu ma ahan mawdica basdi daalika arrintaas meesha lagu sharxo maahan ee eh, hadda un waxa wayna kutubaha caqiidada looga hadlay masaladan ee eh, haddeen un waxay u soo gashay qur-aanka waxaa ka buuxa asmaa ilaahay iyo sifaat ilaahay marka hadhow markii magaca ilaahay la sheego inaad ogaato magacaanu inuu sifo wato oo daatadii allana waa tusaa macnana waa tusaa inaad ogaato iyo qolada khilaafsan ee luntay inaad kala ogaato ujeeddada loo sheegay saasay aheede baabkan iyo meesha lagu faahfaahiyaa waa kutubul lictiqaad ee ma ahan kutubtaan wainamaa wax kale maahan uu yidhi almaqsuudu annagu ujeeddada aan baabkan ula jeednaa wuxuu yahay anna kulla smin magac kasta magacaasoo min asmaa'ihi ilaahay magacyaalkiisa ka mid ah yadullu waa mid tusaya calaa daatihi ilaahay daatadiisa wa calaa maa shayna waa tusaa filismi isimka ku sugan oo min sifaatihi sifaatiisa ka mid ah wayadullu wuxuu tusaa aydan noqoshee calaa sifati sifada allatii sifada filismi alaakhari isimka kale ku sugan bidariiqati lusuum laasimid wadadeedu ku tusa wuxuu ku leeyahay magaca alle marka lagu dhawaaqo koo daatada waa tusaa daatadii alle alkhaaliq ilaahay daatadiisa magaceeda ayuu ka mid yihi alkhaaliq koo daatadii waa tusaa wuxuu kala tusaa sifada isimkan ku oo daatadu leedahay oo waa maxay inuu wax abuuro ah alle alkhaaliq markaan idhaahno waxay tuseen daatada alle oo ku tilmaama inay wax abuurto fiiri daatadiina waa tusay macna ay daatada ku suganna waa sheeg oo ah in alla wax abuuro labadaas waa tusay labadaas markuu tusay macno kalena waa ka laazimayaan oo waa maxay cilmi iyo awood cilmi oo alcaliim magaca laydhaha tusay soo maaha cutwo iyo awoodna yaa tusay magaca alqadiir labadaasba alkhaaliq waa laga fahma hadii la yidhi alla waxbuu abuuraa toddobada sama asaga abuuray iyo toddobada dhul alkhaaliq ala yidhi inuu abuuray waaba la caddeey oo alkhaaliq sifada ah waa tusa daatadiina waa tusa laakiin inuu awood iyo cilmi leeyahana waa laga fahma sababto adna ah dhici kartaa inuu abuuro isagoon aqoon u lahayn ma dhici karto miyay dhici kartaa isagoon awood lahayn inuu abuuro ma dhici karo marka alkhaaliq markii la yidhi alla asaga abuura magacan khaaliqa ah, daatadii allana waa tusay macno ku suganoo abu inuu wax abuurana waa tusay intaas toos u tusaa oo labadooda marka laysku darana dalaalatulmutaabaqa la yidhahdaa mid kastana dalaalatu tadamuna la yidhahda laakiin laba macnoo kale oo laba magacoo ilaahay tuseen ayuu haddana ka laazimay labadaas macno waa maxay inuu alla cilmi leeya waa waa laasimsana sababto ah hadduusan cilmi lahayn ma abuuri karo hadda haddaan idhaahno waxa weeyaan ricoorkan waxaa sameeyey qofaan aqoon u lahayn sida loo sameeyo ma dhici karta ah, mobilkan waxaa sameeyey mid ha waxnaa kama yaqaan sida loo loo sameeyo mobilada wax dhici kara ma hadduusan aqoon u lahayn ma dhici karto inuu sameeyo o haddana awood waa inuu leeyahy hadduusan awood ulahaynna ma dhici karo shayga haddaad aqoon u leedaho waxaa leedaha kan waa aqaana laakiin awoodaan ula ah soo ma marka inuu cilmina leeyahayna waa laazimsana alkhaaliq inuu awood leeyahay qudraana waa laasimsanaa welidaa saas daraaddeeda qur-aanka fiiri marka la sheegay allah inuu wax abuuro waxaa la yidhi waxaa layidhi kugu sheegay allah inuu wax abuuro inaad ogaataan ilahay wax walba inuu cilmi iyo awood ku koobo abuurista laydi kugu sheegay allahu ladii khalaqa sabca samaawaat wa min alardi milahuna yatanazalu اmru baynahuna ilaahay toddoba samuu abuuray dhulkana toddobadoo kaleu ka abuuray ilaahay weyna cirka iyo dhulka inta udhaxayda amarkiisaa dega amaraa cirka ka soo dega midaa faqiira midaa qani noqda midaa jira midaa caafimaada midaa dhima midaa dhala amarkaas alla iska socda yatanazalu amru baynahuna maxaana la kugu sheeg ilahay inuu todobada sama abuuro litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir inaad cilmi u yeelataan ilaahay wax walba inuu awoodo waana allaha bikulli shayin cilma wax walbana qoobay ku kooba fiiri waxaa lagu leeyahay abuurista waa labadaas ka faa'iidaysataan in ilaahay wax walba awoodo maaa haduusan awoodin ma abuureen in ilaahay wax walba og yahay maaa haduusan ogeyn ma abuureen waa inaad khalqiga ka ka faidaysataan lagu leeya cilmi inuu leeyah awood inuu leeyah marka magacaan al alkhaaliq ah daatadii waa tusa maga macnaha inay wax abuurtana waa tusa labadaas markuu tuso laba sifo kale oo asmaa kale ku suganna waa laasimsaa labada sifo kale waa maxay waa cilmi iyo qudr saasuu raba inuu kuu sheego markaasuu ku yidhi wa inamaa wax kale maahan almaqsuudu ujeedad ujeeddada waxay tahay anna kulla smin magac kasta oo min asmaa'ihi ilahi magacyaalkiisa ka mid ah yadullu wuxuu tusaa calaa daati ilahay daatadiisa wa calaa maa shayna waa tusaa filismi isimka ku sugan oo min sifaati ilahi tilmaamihiisa ka mid ah wayadullu wuxuu tusaa haddana magacaas alleh oo khaaliq kale aydan noqoshee calaa sifati sifadiiu tusaa allatii sifadaasoo fi lismi alaakhari magac kale ku sugan alcaliim waa magac kale og alqadiirna waa magac kale sifada ku sugan wuxuu ku tusaa bidariiqi lusuum wada laasimshato wada oo iska laasimayda oo laleeyahay mar hadduu abuuray waxaa ka laasimayda oo laga garanaa inuu awood iyo aqoonba uleeyahay ariiqlusuum ah, waa saa wakadalika sidaasoo kale asmaadaas ilaahay oo kale waxaa ah wakadalika mila asmaa illaah ilaahay asmaadiisoo kale waxaa ah oo macnaha inay waa daato inay tusaydo macnana tusaydo meeshaasaa laskaga shabaha wakadalika milu dalika sidaasoo kale waxa ah asmaau nabiya nabiga magacyaalkiisa sala اllahu calayh wasalam wadalikaasuna milu muxamadin oo kale weeye muxamed nabiga waa la idhahda wa axmed milu axmedba oo kale weeye wlmaaxi milu maaxi oo kale weeye wlxaashim oo kale weeye iyo wlcaaqib hal xadiia shantaanu iskula jira oo nabigu yidhi sala اlahu alay sl ana muxamed wa ana axmed وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب وليس بعد النبي هل حديث مسكولة جرا مركز شنطان مرعا كمدا مرع كستا إلى magac kasta oo waxa weeye nabiga magacyadiisan ka mid ah daatada nabiga waa tusa macno ku sugan waa tusa oo midka kale tusay oo fiiri hadda muxammadun marka la yidhaahdo horta daatada nabiga waa tusa magacan daatadaana iskale ka labaad macno ku suganoo tusa oo ah wax badan in nabiga la mahadiyo oo dadka muminiinta qadhe kayrka iyo haruunka uu soo gaarsiiyey way mahadinayaan muxamada waa mahdiye yuxamidu fa huwa muxamadu waa ism mafcuuloo mudaacaf laga keenay nabiga waa mid wax badan la mahdiyo marka in la mahdiyana waa tusaa daatadiina tusa marka fiiri waa calab haddii laga fiiriyo daatada tusida uu tusayo dhinac haddii laga fiiriyna waa sifo oo tilmaamo tusa ama macno nabiga ku sugano tusa oo ah in la mahdiyo axmed marka la yidhaha daatada nabiga tusa oo nabiga magaciisa la yidhaha axmed macno daatadaas ku suganna waa tusa oo ah axmedulxaamidiina inta ilaahay mahdiyo waa midka u mahdin badan axmed waa midka wax mahdiya oo u mahdinta badan inta ilaahay mahdida inta ilaahay ku mahdida nabiga u mahdin badna taasna waa tusa marka daatadiina magacuu yaho waa tusa macno ku suganna waa tusa marka la yidhahdo almaaxi waa midkii tirtirayay nabigaa fasira wuxuu yidhi yamxu llahu biy lkufra gaalnimadaa ilaahay u tirtiraa ah, almaaxi marka waa magacii nabigoo daatadiiu tusaa nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu kala tusaa waxa weeyaan in uu kufriga ilaahay ku baabi'iyo waa macno ku sugan wlxaashir waa magac daatadii nabiga tusaya macno ku suganna waa tusaa daatadaas oo sifo ay leedahay oo ah alladii yuxsharu naasu calaa waxa weeyaan in nabigu aakhiru waxa weeyaan aakhiru zamaan lasoo bixiyayo qiyaamihii mardhow uu dhacayo ka dambeeyo uu tusa wlcaaqib waa magac daatada nabiga tusa sala allahu calay wasalam macnaa nabiga ku suganaa daatadaana waa tusa oo ah waxa wey nabiyaalka midkii ka daba oo nabi ka horeeya maahane nabi ka dambeeya ma jiro isagaa nabiyaal u dambeeyey laa nabiya bacdi saas daraaddeeda qof kasta oo ka dambeeya nabi sheegta waa kadaab waa kii nabigu yidhi sala allahu calay wasalam waxa weeyaan dacdigay soddon ah imaa doonto kadaab oo kulligood dajaaliinho mid walbaa nabinimo sheegana nabina igama dambeeyo waaba soo baxeen oo tiradii ka bateen kii waxaa ka mida ah waxa weeyaan amed ulaan axmed qulaan marza oo dariiqadan kufaarta ahoo waxa weeyaan qadyaaniyada oo muslimiintu ku yusmacaan inay kufaar yihiin oysan muslimiinta ka mid ahayn haddana masr way sheeganaya waxay ku leeyihin ninkan hindigaahoo ninkaasaan noo nabi ahayn nabi maxamedna aq ahayn nabi maamed q l nabi maxamed aq ahayn waa kuleey soddon daliilan uhaysaana ha in nabi ka dambeeyo ilahay kitaabkiisay ah. ah. ku talla ah. iyo sunada nabiga saas kuleey markaasu kuleeyahaye kita halkee ku taalla halkee kitaabka ilahay uga taalla iyo sunada nabiga been badan waxay kuleeyihiin nabi maxamed maxamed baa la dhihi jiray ya muxamed ayaa la dhihi jiray kalna axmeda la yidhaahdaa qur-aankana waa ku jirtaa yati min badi yati min bacdi ismuhu axmed waa kaasaa nabi axmed la yidhaha inuu ka dib imaanaayo qofkii marka xadiidka nabiga oqoon wuxuu leeya waaba kan qur-aan ay sheegaayaane ah, qur-aan ay sheegayan markii la yidhi waxa weye maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama nabiyiin nabiyaalkaa lagu soo qatimay ka jawaaba markii la yidhi waxay dhaha dee luqadii adnan aqoon khaatam waa faraatiga soo maaha kaatumka soo maaha kaatum maxaa loo gashadaa qurux soo maaha ee waa khaatama nabiyina nabiyaalka quruxdoodi weynay saasay ufasiraan nabiyaalka quruxdoodi weynay laakiin laba shayaa marka lagu jebina midda ugu horeeya xadiidka bukhaari iyo muslim iyo iyo muslim intaasoo riwaayo ku taallo laa nebiya bacdi a ku taallo o waxay le intaas maxay uga jawaabayaan laa nebiya bacdi waxay leeyihin nabi oo diin cusub la imaanayo wax laga hadla anaga diinkiisii lagu socna waxyaala yaryara laga bedelay jihaadka iyo meesha laga saara ilaa ingiriiskii gumaysanayay hindiya iyo bakistan ayaa nin ninkan sameeyey si aan loola dagaalamin markaasuu yidhi nabi cusubaa soo baxay jihaadkii waa laga saaray diinka ilaahay ha looga cabsano nabi maxamed hala raaco iyo diinkiisiina ah, jihaadna diinka ka mid maa halkaasay ka baxiyeen marka waxa weya waana ku fica soo ma jeedin marka culamadu waay leeyiin koo horta waxa weeye axaadiista cadcad ale laa nebiya bacdi nabi igama dambeeyo waa koo tan kaleeto muslimiintoo dhan waxay ku ijmaaceen in waxa weeyaan khaatama nebiyina macnaheedu ay tahay nabiyaalka kii u dambeeyey ijmaaca nabiyaalka oo ijmaaca ummadda oo la waa dalaal sida qur-aanku ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وصعد مصيره لما قال إلهي جهنم أبلطان قفك قلافة نبيك مركي حق أعطاده كدي إيا قفك قلافة سبيلك المؤمنين تكسعدين فيري سبيل المؤمنين قفك قلافة إجماع قلافة أسنا النار إلهي أبلطان مركا مسلمين تودنا تفسيرك ويكو إجماعين سو ما جيدي وكفار عدو الله marka calaa kulli xaal magacyaalkaas nabigana macaanidaasay tusayaan walcaaqibna waxa weeyaan kii nabiyaalka u dambeeyey oo nabiyaalka la cirbinayay oo laa nebiya bacdi aa nabi ka dambeey wey qofka markaa nabi maxamed kadib sheega nabi ka dambeeyey oo kadib la soo diray kadib la soo diray maxaan u leeyahay nabi hortiis la soo diray nabiga kadib waa imaana nabigeena nabi horey uga horreeyey oo nabinimada uga horreeyey ah kadib imaana waa nabigeena waa nabi ciise ataa xadiia mutawaatirka nabi ciise waa imaana laakiin nabinimada iyaa la horeeyey nabi maxamed iyo nabi ciise nabi ciisa nabinimadu ku horreeyey hortiisaa nabi laga dhigay hortiisaa rasuul laga dhigay waxa weya ilaahay baa samada u qaaday samaduu jira ma dhiman waa la soo dejina akhiru zamaanka marka la soo dejiyana diin cusub la imaan maayo sida kufaartaani diinkii nebi maxamed uu dadka ku dhaqa xataa injiil la imaanma injiil la imaanma diinkaa nebi maxamed uu dadka ku dhaqa markuu yimaado ah, kanu ku dhaqa oo dajaalba isagaaba dilaaba dajaal isagaaba dilaaba marka waxa weeye nabi nabinimo la siinaayo nebi maxamed kadib ma jiro laakiin nabi ka horeeyey oo kadib soo degaya waa nabi ciise wa kadalika sidaasoo kale waxaa ah asmaaulqur'aani qur-aanka magacyaalkiisa maga qur-aanka magacyaalkiisu waa saas oo kale magacyaal badan a qur magac kasta daatada waxuu tusaa qur-aanka waa tusaa haddana macno dheeraadun ah, magac kale tusayna waa magac kastoo magacyaalka qur-aanka wuxuu yidhi wakadaa sidaasoo kale waxaa asmaa qur'aani wadalikaasuna qur'aan waa la ha waa magac qur-aanku leeyahy wlfurqaan waa la dhaha xaq iyo baail kala saara qur magaciisa saasaa la yidhahda xaq qur-aanka wuxuu usoo dejiyey waxa weeyaan tabaaraka aladii nazla alfurqaan magaciisa maxaa la yidhahdaa alfurqaan furqaan waa maxe bayna alxaqi waalbaail welidaa sidaas daraaddeed qofka qur'aanka fasiraa xaqa iyo baailkana aan kala saarayn qur-aanka alla soo dejiye kama hadla qur-aanka maxaa loogu talagalay xaqa iyo baailka in lagu kala cadeeyo laakiin ha la isku wado haddii la yidhaahdo kaasuu qur-aanka alla soo dejiye maaha nabigana maxaa la yidhahdaa nabigeenana farqunaa la yidhahda kii dadka kala saaray xadiiska bukhaari maxaa ku sugan xadiiska bukhaari lix kun sideed boqol konton iyo labu kaga yaalla waxaa ku yaalla xadiidkaas waxa weeyaan wa muxamedun sala allahu calayhi wasalama farqun bayna annaas buhaariga wa muxamedun sala allahu calayhi wasalama farqun bayna annaas nebi muxamedna waa midka dadka kala saaray dadku inay ishunaadaan lama rabo waa in la kala saaro oo ahluxaq iyo ahlubaatil loo kala saaro saasaana ilahi weyna nabi maxamed ku magacaabay qur-aankana saasuu ku magacaabay welidaa sidaas daraaddeeda dad toban caqiide kala haysta oo toban firqo kala ah oo ishuwan oo le sida dimuqraadiyiintii war qof walba wixiisa ha haysta aan sideena ku wada socono taas ma madhabka muslima maahan taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa ma ammaana yahuuda lagu tilmaamaya munaafiqiine ma ammaana mise wacay taxsabuhum jamiican way isuga yihin aan wada soconno wax la isku khilaafsan yahay nin walba ha qarsado waxa weeyaan aan isla soconno taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa quluubtuna waa kala tagsanta taas waa yahuud haddaa aragta markaan qofla war dadka muslimka yaa kala eriy waxa weyn dadka dadka dadka waa kala eriya waxa weyn wax dadku ku kala tegayaan yaa la sheegi macnaheedu waxa weyn quraanka nabi maxamed ugu soo dejiyey macnihiisa yaa la sheegi nabi maxamed sunnadiisa yaa la sheegi aan dariiqa yahuudda qaadan waayo ha dariiqa yahuudda qaadan mana sax ma ma garata yahuudda alla waa ku ceebeeyey kuma ammaanin alla soo ma jeedid waa in xaqu siduu yahay loo sheego lana kala baxo khalaas oo xaq iyo baadil ay noqdaan laakiin aan sida waxa weyn sugnaano qur diiday nabiguna waa diiday sal allahu alay marka qur-aanka magacyaalkiisa waxaa ka mid ah iyo baatil kala saare isaga daba maxaa loo soo saaray nabiga maxaa qur loogu soo dejiyey dadku waxay isku khilaafsan yihiin in banaanka kala dhigo oo kala caddeeyo waxa la isku khilaafsan yahi laga hadli maslada khilaafiga hala daayo qur wixii loo soo dejiyey hala daayo wey macnaheedu fiiri suuratu naxl wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ilaa litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih wax kale kitaabka kuguma soo dejino ilahy waxaan kugu soo dejinay masaa'ilka laysku haysto inaad kala saarto saasaa qur-aanka loo soo dejiyo kuleey ir marka qur-aanka magacyaalkiisa alfurqaana ka mid a waxaa ka mid a walhuda qur-aanka magacyaalkiisay ka mid tahay walhuda a la yidhahdaa waxaa cudurka qofka ku jira shubhooyinka qofka ku jira uu ka caafiya shahawaadka ku jira uu ka caafiya cudurka jirka ku jiranoo ilaahay waa ku caafiya marka waa shifaa aa laha magaciisa kii caafinayey waxaa qofka shubahaadka uu iskaga ekaaday oo aan xaq ahayn oo xaqa moodaayo uu qur-aanku caddayna alla tusa inuusan xaq ahayn waxaa ka mid a walbayaan aa la yidhahdaa qur-aanka waxaa ka mid a ila waa qoon yahay iyo wa amhaali daalika magacyaalka kaloo lamidka marka magacyaalka qur waa badan yihin kulligood magacyaalkaas mid walba quraanka waa tusa macno gooniyana waa tusa oo haddii la yidhaha alqur'aan kitaabka magaciisi waaye labo macno ah in la akriyana waa sheega haddii la yidhaha waa kitaabka qur-aanka magaciisii macno dheeraadana waa tusa inuu xaqa iyo baatilka kala saaro haddii la yidhaha waa kitaabka magaciisii macno dheeraana waa tusa dadka inuu xaqa tuso haddii la yidhaha waa kitaabka magaciisii macno dheeraadana waa leeyahan kuwii hore lahayn ah shubhada waxa aan xaqa ahayn oon daliilka ahayn qofku daliilka moodaya in laga faydo oo la ruux daliil maaha ee ha ku baadiyoobi xaqi waa kaas bayaan waa kitaabkii magaciisii magac macno kalena waa wataaho wax caddayn in dadka xaqa loo caddeeyo iyo amhaali daalik faydaa kaana hadduu yahay maqsuudu saa'ili qofka wax weydiinaya ujeeddadiisu tacyiin almusama halkaa wuxuu rabaa inuuga hadlo waxaad soo ogaatay daatada la fasirayo waxa way dhowr lagu fasiri karaa marka dhowr sifo hadday leedaho sifaad badan leedahay sida daatada ilaahay oo kale ama daatada nabig oo kale la fasiri sifaad badan ay leedahay marka daatadii laftirkeeda in la gartaa waa muhiim sifaadeedana in la gartaa waa muhiim haddii qof marka ku weydiiyo qofka oo aayad tafsiirkeed ku weydiiyo magac allaaba ku ama amase magac nabi sala allahu alay wasalam laba shay ujeedada uu leeyahay waa inaad fahamtaa qofkan ma daatada inuu gartuu rabaa mase macno dheeraadu raba inuu garto daatada waa yaqaan ujeeddadiisa waa inaad fahamto taa hadduu raba daatada inaad u sheegto oo nabiga magaciisa xaa la yidhaho ku yidhi asagoo hadda macno kaloo dheeraada ma rabo magacaad magacaad rabta lagu cabira magacyaalkiisa maxamed aa la yidhahda maxamed waa dhihi kartaa almaaxiina waa dhihi kartaa axmedna waa dhihi kartaa alxaashir waad dhihi kartaa alcaaqib waad dhihi kartaa nabiyuraxmaad dhihi kartaa nabiyulmalxamaad dhihi kartaa magacyadiisa magac ka mida ugu magacyadiisa mid kamid ugu sheeg mar hadduu datada kaliya qabo khalaas ah, qur-aanka magaciisuu rabaa mid kalata ugu sheeg waxaa tiradaa qur la idhahdaa alqur-aan khalaas ka dheeraada markaas ma u rabo daatada inuu gabtu rabaa magacaas horta lagu cabire taasuu raba inuu kuu sheego fa idaa hadduu yahay maqsuudu saa'ili midka ku weydiinaya tafsiirka ujeedadiisa haday tahay tacyiin almusama in daatada un loo cayiyo bis wax kale ma rabo musamaha waa shayga magacale ka magacale in loo cayinu rabaa cabarnaa waan cabiraynaa canhu musamaha xaggiisa biay ismin magac kastoo kaana ahaad magacyaalkiisa mid kamid ah un baan ku sheegayna ilaa asagu haddaan idhahna hadeer kitaabkan magaciisa dunya kitaabka qur-aankaa alfurqaan a laydhahan iska leeda khalaas magaciisa waa garta hadha markii la weydiy waa qanun le furqaana laydhahda isagu marka inuu shaygan gatuu rab magacu magacyada ka ayaa ugu cabiraynaa biayi ismin magac kastaan ugu cabiraynaa kaan ahaaday idaa curifa mar haddii la garanaa musama haada ismi magacaan musamaha ninka uu tusaa haddii la garanaa oo furqaan markaan idhaa kitaabkan inuu tusaa mar haddii la garanaa haddaan idhaahna alqur'aanna uu asaga tusaa magac uu musamihiisa la garanayaan u sheegayna oo uu ku garanayo shayga lagu magacaabayo idaa kaana maridaa curifa marba haddii la garanaa musama haada ismi magaca aan u sheegnay musamihiisa musama waa daatada lagu magacaabaa waqad yakuunu ismu isimku inuu ahaabaa la arkaa calaman calam waqad yakuunu inuu ahaabaa la arkaa sifatan magaca uu qofku raba in loo fasiro waxaa dhici karta inuu yahay mid calam sida qur-aanka oo kale asmaadiisu waa wada calam nabiga asmaadiisu waa wada calam qiyaamaha asmaadiisu waa wada calam dhinacna haddana waanagi soo sheegnay awsaafna inay yihiin awsaafna inay wada yihiinna waa soo sheegnay magacyaalka ilahay kulligood waa aclaam awsaaf inay yihiinna waa soo sheegnay dhinac kale marka laga fiido marka sidaasoo kale magaca uu qofku leeyahy i fasir inuu calam yahay waqad yakuunu sifatan inuusanba calam ahayn oo sifo yahayna waa dhici karta kaman yasalu sifadii waa tana kaman yasalu sida qofka ku weydiiya can qowli ilaahi qowlkiisa ilaah uu yidhi waman acrada qofkii ka jeesta can dikrii aniga dikrigayga fa ina lahu maciishatan danka qofkaas wuxuu adoonka adduunka ku leeyahay nolol cidhiiriya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qiyaamahan asagoo indhala aan keeni doona markaasuu wuxuu yidhi niyahu fasir dikrigu marka waa wasfi macnaha hadda loo wafiga looma jeedo macnihii naxwada waa ka caamsany markaas ku yidhi dikri ii sheeg dikrii ii sheeg ku yidhi wuxuu ku yidhi maa dikru ilaahay dikrigiisa laleeyahan laga jeesan muxuu yahay fa yuqaalu lahu waxaa laleeyahay huwa alqur'aanu waa qur'aanka ah. hayl asagu dikrigan inuu garto unbu rabaa laakiin macnaha daqiiqa kaliya shardi uma aha dikriga qur-aanka weyaad leeda qur-aanka iska ilaali ha ka huwa dikrigu maa shay weeye anzalhu alla soo dejiyo min alkutubi kutuba ama waa kutubta alla soo dejiyo dhan weliba macnahaas danbaa sii wanaagsan kutubta alla soo dejiyo dhan weeye waxa weeye suxuftii nabi ibraahim lagu soo dejiyey tawraaddii nabi muuse injiishii ciise zabuurtii e, waxa weeye nabi daawuud iyo qur-aan wax dhan isla soo gelayen waxa dhan way isla soo gelayen marka waxaa la leeyahay waa ilaahay diintu uu soo dejiyey dikrigu waa un diinku alla soo dejiye haka jeesan macna saasaa la iska leeyahy masale naxwaa ayuu galay haddana wuxuu yidhi fa ina dikra lafdigan dikri ah xagga luqa ahaan masderun waa masder walmasderu masderkana taanatan waa taanatan marmar yudaafu waxaa loo tiiriyaa ila alfaacili faacilka oo waxaa la leeyahay can dikrii allaale aniga xuska aan xusay macnaha can dikrii aniga hadalka aan ku hadlay all hadalku ku hadlana waa qur-aanka asaga ku hadlay tawraad asaga ku hadlay injiil asaga ku hadlay marka qur-aankan anugu aan ku hadlay oon sheegay yaa laga jeesan wey waa masderun mudaafun ilaa faacili markaas masder faacilkii loo tiiriyey waman acrada qofkii ka jeesta can dikrii aniga kalaamkayga ah, ilaa dikri waa waxaan anugu sheegay qur-aankan alla sheegay saas markaa waa noqdaa wa taaratan marmarna ila lmafcuuli mafcuulka loo idaafeeya masderka laakiin shardi waxaa markaas ficilku inuu yahay mucadde ficilka marka loo idaafay karo mafcuul waa inuu mucadaya oo awal mafcuul qaadan jiray ah. oo markaasna muxuu noqon can dikrii xusida aniga lay xusayo wy can dikri ti hore maxayd can dikrii aniga hadalkayga aan ku hadlay yaan laga jeesanoo diinka aan soo dejiyey yaan laga jeesan tan dambena waa maxay can dikrii aniga xusida lay xusayo qofkii ka jeesto ixusi diida oo icaabudi diida ah. qofkii xusidii aniga lay oo xisdiida ah. oo dikriga markaas waa masl mudaafir ilaa mafcuuli oo waxa weeye can dikrihi qofka xusudiisa iyaaye aniga uu xusi lahaa wey qofkii ka jeesta xusidii amase caabudidii lay caabudayay macnaa saas labadaba marka fa idaa qiila haddii la yidhaha dikrullaahi dikriga alle bilmacna aani macnaha labaad macnaha labaad ku ahaa taaratan ilaa mafcuuli wey haddii mafcuulka loo idaafeey wey macnaha labaad kaana wuxuu noqonaa maa yudkar bihi wax alla lagu xuso markaas wuxuu noqonaa waxa alla lagu xuso oo ilaahay caabudidiisi wey ah, qofkii ka jeesta aniga caabudidii u caabudaayey oo icaabudi ay noqon markaas fiiri waa waxa alla lagu xuso milu qawlilcabdi sida addoonka hadalkiisa qofka hadalkiisa uu leeyahay subxaana allah ilaahay baa nastahan oo nuqsaan ka hufan walxamdu lilah mahad allah iskale walaa ilaaha ila allah wallahu akbar alfaadaas qofku leeyahay wey xusidii alla la xusahay iyo salaada iyo soonka iyo sakadii iyo xajka iyo jihaadka iyo birwaaldeynkii waxaas wey waidaa qiila hadii laydhaha bilmacna alawali macnaha hore oo ah masdaru mudaaf ilaa faacili oo ah kalaami midkii ahaa kaana wuxuu macnuhu noqonaa maa yadkuruhu waxa uu sheegayo huwa alle hadalku asagu sheegay oo diinka uu soo dejiye wey maa yadkuruhu waxa uu asagu alle sheegayo wey oo dadka u sheegayo oo ah tawraad injiil zabuur qur'aan waa waxa alla asagu sheegayo wa huwa waxa alla sheegana kalaami waa hadalkiisii alla wuxuu sheegayna waa kalaamkiisii dikri aniga waxa aan sheegay wey wahaadaa marka fiiri halkaan macno weynoo muhiimo halkaan ku keenay hadda fiiri labadaba waa aqbali kartaa aayaddan xagga kalluqa ahaan labadaba waa aqbali kartaa in loola jeedo waman acrada qofkii ka jeesta can dikrii aniga xusidii lay xusi lahaa iyo caabudidii lay caabudi lahaa qofka iskaga jeesta o caabudidiida aayadda ahaan waa aqbale macnaha kalena waa aqbali waman acrada qofkii ka jeesta can dikrii aniga kalaamkayga aan ku hadlay oo qur-aankayga iyo diinkan soo dejiya qofkii ka jeesta labadaba luqadaha u aqbale laakiin kee loola jeedaa maxaa lagu fahmaa xalana waa sheegay waxaa lagu fahmaa saabiqa iyo laaxiqa lafdigan qur-aanka ka horeeya fiiri waxa ka dambeeyana fiiri labadaas markaad fiiridaa macnuhu kuu caddaana weligaana waa qaacido kuliyaaho qur-aanka lagu fahmo iyo sideedaba hadalkao xadiidkaa lagu fahmaa xataa hadalka caadiga waa lagu fahmaa qofka waxaa jirta kelimad waxa weeyaan hadduu ku hadlo kufri noqon karta marna uu inta ku hadlo ajarka helayo niyada iyo siyaaqa lagu kala fiirina fiiri so uma jeedid waxa weeyaan marka hadalka maxaa laga fahmaa siyaaqa siyaaqa macnaheedu waxa weeyaan saabiqa wixii ka horeeyey iyo laaxiqa waxa ka dambeeya haddan can dikri marka uu shiiqu keeno qur ka horeeya iyo qur-aanka ka dambeeya waa kuu caddaanay in aan dikri loola jeedo waxyigii alla nabiyaalka usoo dhiibay in loola jeeda waa kuu caddaanay fiiri marka hadduu sheegaa wuxuu ku yidhi wahaadaa midkan dambe oo ah waxa weeyaan in loola jeedo dikriga kalaamka alle huwa lmuraadu waa macnaha loo jeedo fii qowli ilahay qowlkiisa oo alla yidhi waman acrada qofkii ka jeesta can dikrii aniga kalaamkayga in saas loola jeedana waxaa kutusa fiiri saabiqiiu soo qabsana qur ka horreeyey linnahu alle qaala wuxuu yidhi qabla daalika markaas ka hor intuusan waman axrada dhihin alle wuxuu yidhi faimaa yatiyannakum weliba waxaa ka soo horreeyey qaala bidamihaa jamiica bacdukum libacdin caduw intaasaa ka horreedo muhiim ah nebi aadan iyo xaawo dega jannada ka dega dhulka taga idinkoo gobolkiin gobolka kale col u yahay carruurta aad dali doontaan macnaha markaas alle wuxuu yidhi faimaa ya'tiyannakum hadduu idin yimaado minii xaggayga uu idinkaga yimaado hudan hanuun dhulka taga hanuunaan soo diri doonaa haddii hanuun idiin yimaado faman itabaca qofka raaca hudaaya hanuunkaygaas aan soo diray falaa yadilu ma baadiyoobayo fi dunya adduunyada dhexdeeda lagama yaabo qofka qur-aanka raaca adduunka inuu ku baadiyoobay walaa yashqaa mana dhur darsanayo ahlunaar ku noqon maayo filaakhirati aakhira dhexdeeda ma dhici karto saasaa ka horreyday markaasaa ilaah yidhi waman acrada can dikrii fa له lahu maciishatan danka qofka ka jeesta dikrigaygaas u yimidna iri dikrigaas u yimid dikrigaas u yimid waa hanuunkii waa qur-aankii samadaag alle ka soo dejiyey qofka ka jeestana adduunka indhala-aan cidhiiri nolol cidhiirihu ku noolaana aakirana isagoo indhala alla keena maxaa ka dambeeya haddana laaxiqa qaala aakhira marka la tago wuxuu dhihi doonaa rabbi rabbigaygiyo lima shay dartiis muxuu yahay xashartani aad ii soo kulmiday acmaa xaala aan ahay mid indhala wal xaal qad kuntu aan adduunka ahaa basiiran mid wax arkaaya qaala markaas alla aakhira wuxuu leeyahay alamru arrinku kadaalika waa sidaas atadka waxaa kuu timid aayaatuna aayadaheenna fiiri dikrigi waa aayadahaas sooma jeedin waxa u yimid oo qofku diiday waa maxay qad atadka waxaa kuu timid aayaati aayadahayga fanasitha waad ka tagtay wakadalika yowmu tunsa saasaa maanta naarta lagaaga tega marka aafiri laaxiqii waa caddeeyey waxa u yimid oo qofku ka jeestay inay ahayd aayadihii alle soo ma cadda marka waa caddaatay aayaddii maxayna noogu caddaatay markaan macnihii ka horreeyeyna fiirinay macnihii ka dambeeyeyna fiirinay waana qaabka loo fahmo waa nagin ihi kelimada tarjamadeeda lafdiga carabigaha laga gartaa laakiin macnaha loola jeedo siyaaqa laga gartaa siyaaqa waa maxay saabiqii ka horeeyey iyo laaxiqa ka dambeeyey sidaasaa laga fahma hadalka man ma lahan qur-aanka sidaas waxa weeyaan kalaamka saasaa loo fahma walmaqsuudu ujeeddadu waxay tahay an yucrafa in la ogaado ana dikriga dikriga halkan lagu sheegay huwa kalaamuhu waa ilaahay kalaamkiisa almunazalu la soo dejiyey oo lamase xagga luqa ahaan huwa dikrigu dikru lcabdi waa addoonku inuu xuso lahu ilaahay fa sawaan waa isku qiila in la yidhaha oo labada macno u aqbalaa tiis waxa weeyaan luqa ahaan haddii la waa kalaamkiisii waa masdaru mudaaf ila faacil dikri waana sida aayaddu ku cad oo aayadda macnaheedu yahay luq ahaan wuxuu kaloo aqbalaa huwa dikriga in loola jeedo dikru lcabdi addoonku inuu kuso lahu lilaahi alle fa sawaaun waa isku qiila in la yidhaahdo macnaha qur-aanka markaad tilmaamaydo waxaa isku mida inaad tidhaahdo dikrii inuu alla yidhaahdo kitaabi inuu yidhaahdo kalaami inuu yidhaahdo hudaaya hanuunkayga inuu yidhahdo intaas waa isku mid oo amase uu yidhaahdo naxwu daalika intaas wax la mid ah kaanalmusama waxa un la magacaaba waaxidan waa un hal mida ah. waxa la magacaaba waa un hal mida ah, waa qur-aanka magacyaalka mm, marka qofka wax ku weydiina hadduu un daatada rabo magacyaalka ay leeda mid ah haduu sheegay waxaa dhici karta laakiin qofka saa'ilkaah oo kelimadan ku weydiina daatada waa yaqaan laakiin macno dheeraaduu rabaa markaasba macnaha dheeraadka waa inaad ugu fasirto ah, maalan nabiga in la yidhaahdo almaaxi waa ogi laakiin almaaxi macnaheeduu rabaa markaasuu wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi malmaaxi hadduu ku yidhahdo fiiri marka hore hadduu ku yidhahdo manilmaaxi horta maaxi yaa lagu magacaabaa muxamadun ad iska dhigi karta ilaa daatadii markaad ku weydiiy manil maaxi uu ku yidhi maaxi magacaas yaa leh waxaa leedahay muxamadun nabi maxameda iska leh sala allahu calayh wasalam khalaas ilaa markaa daataduu rabaa inuu ogaado daataduu rabaa inuu ogaado bis laakiin hadduu ku yidhaa mal mal maaxi maaxi macnaheedu maxay tahay wey ilaa maa uu adeegsan soo ma jeedid mal maaxi uu yidhi markaa daat wuxuu rabaa lafdigan macnihiisa ma dhigi kartid axmed waayo ma dhigi kartid waa qalad ma adan fasirin maxaa yeele macnuu ku weydiiyey waa inaad tirahda aladi yamxu llahu biy lkufra waa midka gaalnimada alla ku tirtiro waa inaad ufasirto macno dheeraada sheegto markaa tii horaada inu kugu sheego wuxuu ku yidhi wa in kaana hadduu yahay maqsuudu saa'ili qofka ku weydiinaya ujeeddadiisu macrifata maa shay inuu garto filismi isimka ku sugan oo mina sifati sifa ah sifadaasoo almukhtasati gaar ku ah bihi isimka isimkan sifada ku sugan oo ku gaarka ah hadduu rabo inuu barto falaabudda waa laga maarmaan min qadrin qadar in loo sheego qadarkaasoo zaa'idin ka dheeraada calaa tacyiinilmusamaa daatada magacabideeda qadar macno ka dheeraada waa ina loo sheego ah, oo waa og yahay daatada nabiga in la yidhaha almaaxi magaca macno qadar ka dheeraadu rabaa waxaa leedahay maaxi macnaheeda waxa weeye midka alla kufriga ku tirtiro alxaashi macnaheedu waxa weeye midka bacdigiis qiyaamuhu dhacaya dadka lasoo shirina alcaaqi macnaheeda waxa weeye kii nabiyaalka u dambeeyey markaas waa inaad macno dheeraada ushee macnaha ufasirto oo waxa weya sifada isimku wato waa inaad u sheegto milu an yas'ala inuu ku weydiiyo oo kale can ilquduus uu ku weydiiyey alquduus hayta alquduus uu yidhi hadduu ku yidhaha man ilquduus daatadiiu raba inuu garto marka magacan yaale marka waxaa leedaha allah markaas man isalaam salaam yaa la yidhahdaa markaasaa leedaha allah man ilmu'min almu'min yaa magacaas le allah aad iska dhigi kartaa ilaa markaan daatadii hore inuu garto magacaan leh laakiin hadduu ku yidhahdo mal quduus quduus macnaheed waxay tahay waa inaad markaas daatadii macno ka dheeraada u sheegtaa oo aad tidhaahdaa alquduus aldaahir min alcuyuub waalnaqaa'is waxa way in haddaad maqasho quduus waa adaahir midka daahirka ka amuqsanaya ah ceebwe haddaad asalaam haddaad asalaam haddaad maqasho waa asaali midka ka nabadgalay min alaafaati dhibaatooyinka talxaqu lkhalqa makhluuqa haleeshan ka nawmi waalcajsi waalmowti waxaas axadka ka nabadgalay wey almumin uu ku yidhi xaa la yidhaha mumin horta magacaan allo mumin ii fasir wey ee waa midka addoommadiisa ka nabadgeliya inuu dulmiyo wey addoommadiisa ma dulmiyo alla almumin waa midka ilaahay waa midka u rumeeya awliyadiisa nabiyaalkiisa waxay sheegaan u rumeeyo mucjiso xoojinayda soo siiya macaani badanuu leeya almumina sadexee meelka intabaa dhig marka hadduu dee musamaha yaqaan laakiin macnaha dheeraadka waxaa tusaya isimkaanu sifada u wata u sheegay haddii uu daatada rabana magaca daatadii cayina bs markaas wuxuu ku yidhi in kaana hadduu yahay maqsuudu saa'ili qofka ku weydiinaya tafsiirka ujeedadiisu macrifata ma shay garashadiisa filismi isimka ku sugan oo min asifati sifa ah sifada almuqtasati gaarka ku ah bihi isimkan sifada dheeraadka u isimku wato falaabudda markaas waxaa laga maarmaan ah min qadrin qadar in loo sheego qadarkoo zaa'idin dheeraad ka ah calaa tacyiin tacyiinimusamaa daatada in la magacaabo milu an yasala haduu ku weydiiyo kale can alquduus asalaam almumin waa saddex magacood magacyaalka ilaahay ka mid a ah. wal xaal ayuu ku weydiiyey qad calima uu og yahay annahu ana almusamaa musamuhu allah inuu yahay og yahay musamaha lagu magacaabo saddexdaan magac kan lagu magacaabo alle inuu yahay ogi laakiin muraadku ujeeddadiisu waxay tahay maa macnaa kownihi quduusan maxay tahay macnaha ilaahay wuxuu yahay quduus waa quduus macnaheedu maxay tahay salaaman weeye alle maxay tahay macnaheeda mu'minan weeye alle maxay tahay macnaheedu markaas macnaa daatada ka dheera waa inaad fasirtaa oo isimku sifada uu wato waa inaad u sheegtaa oo tidhahdaa quduus wey addaahir midka daahirka ka ah can ilcuyuub wanaqaa'is asalaam ah, asaalim waa mid nabadgalay oo ka nabadgalay min alaafaat allatii talxaqu lkhalq ah, almu'min almusadiqu liambiyaihi wey waa midka u rumeeya alladii yu'minu lkhalqa min an yadlimahu waa midka addoommada ka nabadgeliya inuu dulmiyo kaas wey waa inaad macnahaas dheeraad kaa sheegto idaa curifahaana kaa fadhi marka intaas la soo gartay intaas muhiimay aheedeen fasalfu salafku kaiiran maa in badan yucabiruuna way cabiraan can ilmusamaa musamaha bicibaaratin cibaaray cabiraan cibaaradaasoo tadullu tusayda calaa caynihi daatadiisa marka salafku ay fasirayaan kelimad waxa weeyaan waxay ku cabirayaan wax uun daatadii tusaya laakiin macno ka dheeraadana leh ay ku ilaaqaan wain kaana haba ku sugnaado fiiha cibaaradooda min asifati xagga sifada maa shay laysa aan ku sugnayn fi lismi alaakari magaca kale kaman yaquulu sida qof kale axmed axmed huwa alxaashir wey axmed ii sheegate markaasu wuxuu ku leeyahy alxaashir wey ir iyo axmed waa isku daate laakiin xaashir waxaa ku sugan macno ka dheeraada axmed ah oon axmed ku sugnayn axmedna maxaa ku sugan macno aan xaashir ku sugnayn ah, maxaa yal axmed waxaa ku sugan nabigu inuu yahay addoommada kan u mahdin badan xaashirna macnahaas ma tusayo xaashirna maxaa ku sugan inuu yahay nabiga sal allahu alay sl midka gadaalkiis ummadda lasoo shirinaya axmed macnahaas kuma sugna marka waana laysku fasira oo haddaad tidhahdo axmed ha laii fasiro xaashir wey waa lagu dhihi karaa maxaa yeel maxay ka midaysayin inay wada tusaan daatada nabiga sala allahu calayh wasalam ah, taasay ka midaysayin markaasu wuxuu ku yidhi wa idaa curifa haadaa kan haddii la garto fasalafu salafku kaiira maa in badan yucabiruuna way ka cabiraan can ilmusamaa musamaha daatada ay fasirayaan bicibaaratin cibaaray ka cabiraan cibaarado tadullu kutusayda calaa caynihi daatada caynteeda wain kaana haba ku sugnaado fiiha cibaarada ay ku fasirayaan min asifati xagga sifada maa shay laysa aan ku sugnayn fi ismi aakhar ismka kale kaman yaquulu sida qof kale axmed axmed huwa alxaashiru weeye waa inaad iska saxdaa nusqooyinka qaladka axmed huwa alxaashiru qalan waxay qorayaan axmed walxaashiru waa qalad walxaashir maahan huwa alxaashir huwa kaa maqan ha ku darso haadiga kaa go'day marka ka hormarsaneen nusqooyinka qada ah badan dadka haysta xataa nusqada waxaan malaynaa oo laftirkeeda oo muasasada inay xataa saas ku qoran soo ma ah, tan muasasada xataa saasa ku qoran marka waa khalad waa maaxi wey ku leey axmed waa fiiri hadda wuxuu ku cabira maaxiyaa lagu cabira axmed wamaca dalika haddana fiiri maaxi daatada waa tusaa sax laakiin haddana macno ku sugan soo maa wuxuu leeyahay walcaaqib weeye waxaa lagu leeyahay wuxuu leeyahay alquduus mari lquduus aa laleeyahy quduus io fasir markaasaa lagu leeyay huwa alkafuuru raxiimu weeye fiiri hadda quduus markii lagu fasiro alkafuur alkafuur quduus meel waa isku macnay tusayaan oo waa maxay daatada allay magac u yihiin looda tusaya laakiin kafuur waxaa ku sugan macno dheeraada oon ku sugnayn quduus maxaa la kafuur waa maxay waa midka dembiga dhaaf midka dembiga dhaaf quduus kuma sugnayn fiiri laakiin quduusna maxaa ku sugan macno aan qafuur ku sugnayn oo ah midka daahirka midka daahirka ah alraxiim waa sidoo kale daatadii alle waa tusa oo cayntii waa tusa laakiin macno dheeraada oo labadii hore kusugnayn oo ku sugan ey macnaha loola jeedaa ana almusamaa axadka lagu magacaabo saddexdaba waaxidun waa isku mid wey marka lagu leeyahay wlquduus huwa algafuur raxiim ey macnaha waxa weeye ey eysaa loo shaqla waxaa ka dambeeya qaacidatun tashfi lcaliila min alcilal maa bacda ey cadfu bayaanin ow badel waxa weeyaan qaacido qaado qofka xanuunsan xanuunka ka bogsida oon xanuun dambe ku taagayn waa maxay ey waxa ka dambeeya waxa ka horeeyay bedel ka tahayna cadfu bayaan waxa ka horeysa u shaqliyiina laysaga shaqo hadda an anal musamaa uu ka dabamariya laakiin hadow markay kugu timaado meelo kale anal musamaa laakiin weliga ey markaad aragto waxa ka horeeya xaabka loo dabadhiga maxaa yeelay qaacidatun tashfi lcaliila min alcilal maa bacda ey cadfu bayaanin ow bedel ey waxa ka dambeeya waxa ka horeeya cadfu bayaan inta in laga bedela macnaha waa ku icraab wey say u shaqlantaha loo shaqlaa wey qofkan icraab ey ah, waxa ka horeeya say u shaqlan tahay a ah, waxa ka dambeeya loo shaqlaa wey macnaheed kaas qofku inu ajrun akrisay wax usii taraya wax kale hadda weyn maaha laa wuxuu ku yidhi marka lagu leeyahay alqudus alafuur weeye alraxiim marka lagu leeyahay macnaheedu waxa waya hal daatayn wada tusayaan weeye laa loolama jeedo ana haadihi sifata sifadan oo waxa weeye quduus ah hiya haadihi sifatu waa sifadan oo kafuur ah saas loolama jeedo isku sifo maaha ee waxaa loola jeeda isku daatay tusayaan saasaa loola jeedo waa macluumun waxa looga marka ma iskilaafa qofkii ku yidhi alle kafuur waaye raxiimna waaye quduusna waaye haddii saddex qof kale yidhahdaan midna waa kafuur yidhahdo midna yidhah waa raxiim midna waa quduus yidhaahdo ma iskhilaafeen saddexdaas isma khilaafin ee sifaad badan waxaa laleeyahay midba mid ku sheeg soo maaha marka khilaafka aad arkaydoo tafsiira oo khilaafka salafka laga soo guuriya waa saas macno guud oo daatadu leedahay aan midba qadar sheegay marka iskhilaaf maaha wuxuu ku yidhi waa macluumun waxaa la og yahay anna haadaakanu laysa ikhtilaafa tadaadin iska hor imaad khilaafkeed maaha khilaaf iska hor imaanaya maahan khilaaf iska hor imaanna maaha kamaa yadunnu siday u malaynayaan bacdunaas dadka gebilkood ah. ujeeddadii laga lahaa casharkii xalay iyo maanta intaas waa casharkii xalay iyo casharka caawo ujeeddada laga lahaa waa intaas fiiri waa halkaas sabar oo waa maxay markaad aragto ayadoo lagu yidhaahdo saxaabi hebel hebel ku fasiray saxaabi hebelna saasuu ku fasiray macaanida fiiri mar haddii macaanidu iswaafaqaydo ikhtilaafkaasi lama yidha ikhtilaaf iska hor imaanay oo hadda qolka nabiga ku fasiro yidha marki la yidhaha nabiga sheeg la yidhahda almaahi mid kalena hadduu yidhaha mid kalena uu yidhaha axmed midna uu yidhaha muxamed midna uu yidhahda caaqib ma iskhilaafeen haye alle marka la tilmaamo haddii mid yidhaha alkafuur midna yidhahda alraxiim midna yidhaha alquduus miyaa iskhilaafeen khalaas intaas inaad faantay ujeeddadu intaas wixiyayba kula cuslaanba intubay aheed ha intaasayba ahayd maqsadkii weynaa haddeer misaal fudud a ah, marka la gala waxaa naloo fasiraa bal caawa ceshaa salaada waxaan ku tukanayn ihdina siraada almustaqiim salaad kasta waxaan leenahay ilaahu jidka toosa nagu rid siraadmustaqiimka allo nagu aan leenahay ihdinaa allo nagu toosi asiraad almustaqiim muxuu yahay siraad mustaqiim waxaan aad kulla salaatin kulla ragcatin ilahay weydiisayda xayta salafkiiyo shan qowl iskugu khilaafay dhegeyso haddaad khilaaf u taqaan adugu khilaaf maahane shan qowl ayagoo ku fasira dhegeyso qolo waxay idhaahdeen siraadumustaqiimku waa qur-aan qaar kaloo salafkaa la weydiiyo la yidhi salaatu mustaqiimkan wuxuu yankaas yidhahdan waa islaamnimada qaar kale la weydiiye markaas yidhahdaan waa ahlu sunna waljamaca allow iga dhigto qaar kale la weydiiye markaas yidhahdan dariiqa cibaadada allow igu rid wey qaar kale la weydiiyey ha siraatu mustaqiim noo fasir markaas yidhahdaan waa alla iyo rasuul la adiya inaysan iskhilaafsanayn marka bal u fiirso islaamnimadu islaamnimadu waa qur la raaco haddii midna ku yidhi waa qur midna waa islaamnimada hadda islaamnimaduna waa qur la raaco soo maha daacatullahi wa rasuul alla iyo rasuul meeshay nagula hadlay waa soo qur-aanka iyo sunnada haddii lagugu fasiray alla iyo rasuulo la adeeco iyo qur la raaco iska soo horjeedaa inaad qur raacdo inaad alla iyo rasuul adeeco iska soo horjeedaa iskama soo horjeeda iswaafasanta haye ahlu sunna war jamaca yaa waayo ma dadka qur-aanka raaca mise waa kuwa qur-aanka khilaafa waa isku kuugu sheega mid wuuu kuleeyahy ihdina siraat mustaqiim siraat mustaqiim ma rabtaa waa qur-aanka mid kale wuxuu kuleeyahay waa islaamnimada mid kale wuxuu kuleeyahay waa dariiqa cibaadada mid kale wuxuu kuleeyahay waa ahlusuna waljamaca mid kale wuxuu kuleeyahay waa ilah rasuul la adeeco mid kale wuxuu kuleeyahay kada mid kale wuuu kuleeyahy kulli waa isku macno marka weligaa kaasoo kale khilaafa ufahmi khilaafu tadaad maahana waa ikhtilaafu tanaawu anagii xalay misaalinay adinka laba siiqaa soo aroorto sunaa hadduu kan ku adimo muadinkaan muadin kale masaajidkaas midka kale uga adimo labadaba madhabi anfiican waa adin iftitaax waa nagii miaalina kan bicadan hadduu ku fururto waa sax waa iftitaax tan hadduu ku fururto waa sax tan hadduu ku fururto waa nagii mid kadaa sidaas wey marka carabkan iska marayna tolada fududa faqaala bacduhum wuxuu yidhi miaalu dalika arrinkaas miaalkeeda tafsiiruhum waa salafka tafsiirkooda lisiraadi lmustaqiim siraad mustaqiimkay fasireen faqaala bacduhum gobolkoodu wuxuu yidhi huwa alqur'aanu waa qur-aanka ee itibaacu waa qur-aankoo la raaco weliba daliilaan u haysanay inay siraatmustaqiimku qur-aanka yahay liqowli nabiga nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayh wasalama fii xadiidi caliyin xadiidkii cali uu ku yidhi nabigu laga wari sida laga sheegay nabiga kama sugnee alladii xadiidkii rawaahu timid uu wariye wa rawaahu uu wariye abu nucaym min duruqin mutacadida duruq badanna ay ka wariyeen waa wada daciife wuxuu yidhi huwa qur'aanku xablullaahi waa xarigga alle xarigga almatiinu adag wa huwa qur'aanku adikru lxakiimu waa dikriga xikmadda u saaxiibkaa soo marna alfaadan wa huwa qur'aanku asiraat lmustaqiim waa siraat mustaqiimka aad salaada ilahay uga barida fiiri siraat mustaqiimka waa qur-aanka lagu leeyay xadiidkaas waa kaa wa qaala bacduhum gabarkoodna waxay idhahdeen huwa siraatu mustaqiimku alislaam waa islaamka waxaana u daliila liqowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam uu nabigu yidhi waa xadiid saxiixee eh fii xadiii nawaas ibnu samcaan uu ku yidhi aladii xadiidkii rawaahu uu wariyey atirmidiyu iyo waqayruhu qayrkiisba nabiga wuxuu yidhi daraba allaahu maalan ilaahay tusaalu dadka u sameeyey tusaalaha iyo mahmahda waxaa loo sameeya dadku inay wax ku fahmaan ilaahay tusaaluu sameeyey siraadan mustaqiimanuu sameeyey ka bedelo siraadan waddu ilaahay sameeyey siraadkaasoo mustaqiiman toosan siraad mustaqiima uu saas loo yidha wadda toosan wa calaa jambatay siraadi waddada labadeeda dhinac wadad toosan ah ilaahay sameeyo dadka miaal uga dhigay islaamka wa calaa janbatay siraadi wadada labadeeda dhinac suuraani laba derbiya ka dhisan wadadu saalaasay u toosan tahay laba derbiya labada dhinac ka socota oo dhaadheer wa fi suurayni labada derbi korkoodana abwaabun wa fi suurayni labada eh, derbi dhexdooda dhe abwaabun albaabaa ku yaalla mufataxatun oo la furfuray derbigan dheer oo agga kaa mara albaabuley albaabuley albaabuley derbigan agga kaa marana albaabuley dariiqaasa ku socota wa cala alabwaabi albaabada korkooda sutuurun daahiyaa ah murkhaatun oo la raariciyey albaab kasta daaha ku xidhan ee kama mud hadaad aduu ka wareejidoo gashana hadda waa la geli karaa haddana alla ka cabsayn haddii kale daahaasaa ku aadan markaasuu wa cala alabwaabi albaabada sutuurun daahiyaa saaran murkhaatun la raariciyey waxaana dhan adigaa fasira dhegaysta wadaa'in waxaa kaloo dul taagan albaabada mid dadka u dhawaaqaya daacidaasoo yadcuu ka dhawaaqaya min fawqi siraadi waddada korkeeda waddada korkeeda mid ka dhawaaqa wadaa'in iyo mid dhawaaqaya daacigaasoo yadcuu ka dhawaaqaya calaa ra'si siraadi waxa weya waddada afkeeda midaa ka dhawaaqa asna qaala nabigu wuxuu yidhi fasiraatu mustaqiim wadada toosan oo ilahay i leeya war wadadaas qaada xaggana ha fiirinina xaggana ha fiirinina huwa alislaam waa islaamka siraatumustaqiimkii maxaa nabigu ku fasiray islaamka fiiri awal maxaan soo ogaana iyadoo lagu fasiray qur-aanka waa islaamka wasuraani labada derbiyo dhinacyada kaanaya xuduudullaahi waa xuduudda ilaahay waa sohdimaha ilaahay xaggana ha fiirin xaggana ha fiirin qur-aanka walabwaabu lmufataxa albaabada la furay maxaarimullahi waa waxyaala ilahay kaa xaaraamtilmeeyey shirkigii zinadii tuugadii beentii khiyaanadii wey ha isku aagin ha isku aagin oo daaha ka rogin wadaacin midka dhawaaqaya calaa ra'si siraadi waddada korkeeda ka dhawaaqa kitaabullahi waa kitaabka alle oo le war ka jooga war hagelinina albaabadan wadaacinkan ka dhawaaqa fawqa siraadi waddada korkeeda waacidullah waa ilaahay waaniyihiisii waaniyahaasoo fii qalbi kulli mumin qof kasta oo mumin qalbiga uga jira qof kasta oo mumin ah ilaahay qalbiga wuxuu ka gelshay wax la yidhaha waacid waxay dhahdaan waa ilhaam oo malaku qalbiga uu qofka ka dareensiinayo ilhaam qofku uu leey war ka joog ilhaam qalbiga uga ridayo qaarna waxay dhahdaan waa xujooyinka iyo cilmiga qofka qalbigiisa ku jira labadaas macnay ku fasireen waacid fiiri marka wuxuu ku yidhi sheekhuislaam fa haadaani labadan qow qowlkii dhehayay siraatulmustaqiimku waa qur-aanka iyo qowlka dhaha siraatulmustaqiimku waa waxa weeyaan islaamnimada fa haadaani labadaanu qowlaani waa laba qowl muttafiqaani waa iswaafaqsan yihin ee iskama soo horjeedaan maxaa yeelay lianna diin alislaami diinulislaamkuba huwa itibaaculqur'aan waa qur-aankoo la raaco islaamnimada iyo qur-aankoo la raaca laba makalaano waa isku mid walaakin kullun mid kasta oo mid kasta walaakin kullun ay kullu xadiiin kullu mid kasta oo minhumaa labada xadiid ka mida nabaha wuxuu baraarujiyey calaa wasfin wasfi tilmaam ayuu baraarujiyey wasfigaasoo hayrilwasfi tilmaamtii aan ahayn alaakhari ee kale laakiin labadooda mid kastaa wuxuu baraarujiyey waxa weeyaan tilmaan aan ka kala sheegin midna wuxuu sheegay islaamnimo oo hoggaansankii ah midna qur-aankiiu sheegay macnaha waa isku mid kamaa anna sida amaa sida ana lafda siraaq siraaq lafdiga la yidhahdaa yushciru siduu u dareensiinayo biwasfin aaliin macno kalu dareensiina siraaq haddii la yidhaahdo waa dariiqa waasaca macnahakaa laga dareema wadda waasaca laga fahma wakadalika sidaasoo kale waxa ah qawlu man qofkii yidhi ah, qowlu man qof hadalkiis qaala yidhi huwa siraaqulmustaqiimku assunnatu waljamaaca waa sunnada iyo jamaacada iyo wa qowlu man qofkii hadalkiisa qaala yidhi huwa siraadumustaqiimku dariiqulcubudiyati waa cibaadada wadadeeda wadada ilahay lagu caabudayo siraadmustaiimku iyo wa qowlu man qof qaala yidhi huwa siraadumustaqiimku daacatulahi wa rasuuli waa la rasuul la sal اlahu alيه waslm daacat llahi warasuulihi sal اlahu alay slm iyo amaalu dalika aqwaal kale oo siraatmustaqiimka lagu fasiray fa haaulaai culummadaas kulluhum dhammaantood ashaaruu waxay ishaareen ilaa daatin waaxidatin hal daato oo siraatmustaqiimka ay fasirayaan walaakin wasafahaa wuxuu ku tilmaamay kullu mid kastoo minhum culummadaas ka mid a bisifatin tilmaan min sifaatiha daatada sifaadeeda ka mida oo waa wada la qaadaya siraatmustaqiimka qur-aanka waayahay islaamnimo weeye daacatullahi warasuuli weeye ahlu sunna waljamaaca weeye mid walbaa tilmaan uu buu sheegay ee waa isku mid wallah subxana wa tacala alam sal allah waslama wbaaraka cala nabiyina maxamed